يا رسول الله وقدوتنا لن ندع الغرب يدنسنا لن نرضى أبدا ذلتنا يا رسول الله يا رسول الله وقدوتنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله ولي الصالحين واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه واله وصحبه وسلم وبعد اخواني في الله السلام عليكم ورحمه الله وبركاته انتهى الترتيب لا تعتبر الى inuu ka dhigo jamcana hada مرفوضا وتفرقنا من بعده تفرقا معشوقا ururkeena miduu ilaahay noogu naxariisto markaynu kala tagnaana inuu ilaahay na ilaaliyo waxaynu isu sheegaynana inuu ilaahay nagu asruco inuu ilaahay ka baryana waxaa soo diyaariyay ma jiro laakiin intii aan markaa fadhiyey ayaan aayadda eegay ciwaanka inoogu qoran caashimada waxay mudan tahay aayaddaasi gaashintaago maadaamay mar looga dhigay dadwadan iyo kulankan isagaa kula diibeenka ah waa waqafaat waa jawaahir khawaatin fi hadi ilaaya aayaddaa wixii looga noqday inagoo ku soo jeedinayna mawduucanisa ah mawduuca waxaynu fahamsanayn yahay diintii ilaahay dadka loogu yeedhay oo qalbigooda iyo indhahooda lagu soo jeedeen qodobka u horeeya tilmaami lahaa aayadda waxuu iyaguna agteeda kalooda waa fariin ilaahay weynaa subxaana wa tacaala dadka soo faray oo laleeya ilaahay le adigu ku faray adiguna dadka far marka isaguna wayna faray ilaguna wayna isfaray erayga quul macnaha ku jira waa qulka waxaa la dhahaa talqiin waa ka aad buu u badan yahay erayga la idhaahdo suuq talqiin ee qofka loo daqimayo waxaa waxaa weynaayo uuse u kufaaray marka arinka u horreeya waqfada u horreysa ama iskuntaanka u horreeya waxa weye qof wal oo innaga nidan walaalkii ehelkii iyo asxaabta waxa u fara waxa ugu mudan in ilaaha xaggiisa dadka loogu yeeho ugu mudan wa marka inaad idhaahdo ay wanaag isu kaashan dadkana wax wanaagsan ugu yeedho never cowr bernaaday cowr maalkeeda waktigeeda cilmigeeda aan ku bixin waxaa qiimo badatay erayga qur macnahaasu sheegay qur sidaa dadka ku dhaleedaha waana ku yidhi waa ku nooca wuxuu nabigu u noolaa calayhi salaatu wasalaam inuu dadka qur u sii wado wuxuu ohanaya qur laa ilaaha illa allah haddaba waxaad tidhaahdaa ashahaado kadibna uu laa ilaaha ila allah uma istaqim asxaabkii ilaahay dardaarmo markii nadeebku ku yidhi waana shahaado dada shahaado nadradiinu ku toosto marka qofka kaalinta isu taagay waa kaalin weyn qad xamla hamda dacwa kol hadduu qurba ka rumeeyey qofka hamigii weynaaye dacwada ayuu taagay waa qof haweyn dadka qofka cuncunka doonaya qofka xoolaha doonaya qofka guri doonaya hamigiisu kasii weynaa laakiin qofka ilaahay doonaya dad kala gaadhsiinaya hamigiisu weyna qofka muminkaana kuma filaa wax ilaahay ka sokeeya subxaana wa tacaala waqfada horaysaa waata qul waxaa ku xiga haadihi sabiil haadihi sabiil waqfadla allah wadadaa dadka ugu yeedhayaa waxa weeye waddada amaraya ku socda waa taa waddooyinku iskuma jiraan waddooyin badan baa caalamkan marayno oo ku noqda ka jeexa intooda badan inaan jeexaadana jahannaga garooriyaa dadka laakiin wadda quraa jirto jannada gaadhsiisa wadda quray jannada geysaa waddadaa wixii ka soo harayna jahannada geeya haadihi sabiil jidhkayga toosan jidhkaygii toosnaa dadka ku yahay oo kaa hadihi sabiil waadi waa kaayga agu sheegay awrid ana hada siraatii mustaqiima fattabicuuhu walaa tattabicu sool waa dad yaro ilaahay waddadiisa wataa qur-aankaa ugu yeedhaya sunnada nebigaa ugu yeedhaysa rusushaa ugu yeedhaya ducaada ugu yeedhaya jidkii ilaahay wataa هذه السبيل وهي وأن هذا صراطي وهي آية وأن هذا صراطي مستقيما وجد لها يقص انتهوا آيات كتاب شاكس وطورا أن يوجد القرآن آيات كتاب الطورا وجد لها جد المتابع له بالطريق وتطبع صوتي وتضع قفل إلى هل وفتشينا وحوي بها ووضع إسلام المرض laakiin waxaa cajiibahoo qur-aanku lagu baraarujiyey waddada waa la isku haystaa jilkiisi waa lagu haystaa inaad aayad iska barto ilaahay gaadhadaada noloshiisa jannadiisa gaadho lagu ogolaan maayo walaa tattabicu subula fatafaraqa bikum can sabiili waddooyin badan baa ku beedhay halkaa shaydaanka taagan gacanhaadiskiisii ku ahaa وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي كعهات الله warwadadaas ka soo baxay wadada waa mid lagu caajisay waa mid aan sun badan lahayn waa mid aan kursi lahayn waa mid aan lacag lahayn waa mid aan ammaan lahayn waxaas ku leeday wadada dariiqa usoo baxay oo wadada ciyaarta usoo baxay oo wadada shahwadii hamadiiyo muguriga la buuxinaya usoo baxay waxaasu shaytaan ku cecelay يرجع إلى الذكر هذا صراط مستقيم وهذه السبيل هذه السبيل وكانوا لا يطريق قالوا نسأل النهر عبوا بمركب كلمة إلهي وطائر بالوحد شيء أيدي مقبلة اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم أيدي صراط الذين أنعمت عليهم وفضل الله تعالى تعالى تعالى تاسع أن ترجمها فقص البحر وحول أدب أدب دعوة الله ما صار الله يوصل شيء دعوة واجب صار به تذكر صح وحكوا عن طريقه نبي محمد عليه الصلاة والسلام تذكر لدى الآن حجة الوداع حج في أمته السبوتين ولما أمر الله ما راح نقرأ أمر الله لكن وقل كل أصحابي كفر أيام وقت الجوين فريده هو الذي وكلها بلغ عني والواجب فربما بلغ نوعا مساعد والدين كان الحقار أن هذا يكون يسوع قاسي وذلك القاسي ذلك القاسي آية القرآن لكن ليس لنا شرع كل ما نهي عن عالمنا به علم بلد هذه مرني آية آية كده آية كتاب الشيطان قاسي كتاب الشيعة تذكر القاسي هي مفروضين الله fudaydsanina oo qaar badan baa fudaysanaya oo qaabka la baajiro oo ka cilmi badnaan wala qofka soo gaadhsiiyey fa ruba mubabaqin aw caamisaa ummaddan aad gaadhsiinaysa ardayda kuwana kuxu sheegayso qaar badan baa ahayada xagga xifdiga xagga fahamka marka adcu dacwado waa kama maarnaa dacwado badan baa jira oo haddaba yeedhay idaacadaha ka baxaya tiifiyaday ka baxaya mass media waxaa social media meelaha maanta dee si weyn loo baahiya aad bay u badatay qofbaa kelmad tuuray yeedhku sii beegaya baahi qofka ku dhacaysa waxaa loo samaystay yeedhadii meelo iyo qalab waaweyn loo samaysta oo adduunyadan aynu ku noolahay iyo ku gaadhay marka dacwaddaas waa dacwa qaydan wafadat saddexaad ay ku silahay wuxuu ilamahay qaydan xaggiisa mar walba dacwada ku kala sheego qur-aanku uu qayday udcuu إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة هكذا إلى الله لا ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله إلى الله لا تقيد وما حقا لا تقيد أن إلهي لا تقيد يا الله ويبلغ أبو في صدقها هو يا تقول بدأي يبلغ dadka kumuslimaan ay kuwa ku gacanaan ee kuwa kula sheekaysan ee kuwa kula saaxiib wax badan bay kuguyaan ilalahi bay ku doray wafada ama midda saddexaad ama afraad ay isku taagaynaa waa arrinkaas marka kollay dadkii u wadaabaya wax u qurux badan u qiimo badan in ilaah xaggiisa dadka uya aad bay innagaa soo dhismada wax badan badan badan badan dhammaanta dadkii ku gooyay oo dhalinyaradii weliba dhallinyaradana waxbaa lagu yeedhaa odayaashana waxbaa lagu yeedhaa madaxdana waxbaa lagu yeedhaa cid waliba ciddaa sidaa ku gacanaya sida loo santanaya oo ingiliisku ku soo maro qolaba marka la fitnaynaya ilaahay laga duwayo qolaba wadan loo soo maray madaxa wadada shaydaanka madaxda u soo maraya waxa wey iscaalamiyeyn alcawla midkuu leeyahay aad ballaarad oo aad macruuf noqoto oo aad caalami noqoto ayaa dabeetana rakinaya duufsanaya shaydaanku markanu qofkiiba jira kaxaysanayaan intuu leeyahay afaa'ida badan oo ah uruurisu oo ah asabtaa jirta ayuu wada kale uga yeedhay dhallinyarada baahida jinsiga iyo hamada midtuu ugu yeedhaya iyo isha iyo aragga ayuu dhinac kala rumaynaya dadka qaarkood diinta jeclaada siri raaca shubuhaad furay waxaan diinahay diin uga dhigaya qolada si ugu yeelha laakiin waxaa lagu qaydaya ila allah ilaahay ilaahayna ka waranta subxaana watacaala ee isagu uu leegaya uu ku sugayaay ha ka warto taasina waana waqfada kale jirta waqfada kale ama joogsiga kale ee isku taagaya wuxuu calaa masiira calaa masiira markaa daaci noqonaysa cidaad doonaysa ah oo dad diinta ku yeeraysa basiira waa lagu maara wanahiya basiira basiiradaas maxay tahay aayad baa ay qayday hunaaka basar wa basiira waxaa jira basar waa arag aragga indhaha aynu wax ku arag oo la idhaahda ishu nooc aragta maskaxdu nooc ma ishu waxay u taagan tahay inay soo gudbiso sida kabaada oo kale sawirkaan ka yeelay kadibna maskaxda ay gudbiso ay ku sheegto maskaxda waxaa lagu yahay waayo kaasi waa basar basar walaayana malaha hadduu qofka ka walaajiro ku helaa hadduu ku sabrade وهناك بصيرة بصيرة تخدوه بصيرة ستنفع إنها قلبك إنها قلبك فإنها لا تعمل أبصار ولكن تعمل القلوب التي في الصدور تدري أهم الإيمان إنها ضوء لكن إنها قلبها أي كبغي وصاء الآية لكن ابن عباس كذا يزيد ليلها حتى إنها بأرائي في قلبها هي إثري يومها ولكن قصة الداعي waa qalbigiisu mooy waa maxaan daacadu leeyahay waa maxaan ikhlaaskan iyo sababu leeyahay ilaahay daraaddeed ula jira calaa basiiratin basiira sidaa daraaddeed baa la yidhahdaa alkalimatu lxayatu min alqalbi alxay kelmadda nool kelmadeeda allah nooleeye qalbi noolay ka soo baxdaa qofku maanta o dhan wax sheegayo daaca ahay ama isu tusyahay hadalkiisu dadka looga qaada musiibooyin dadka wax sheega laga dhiya culimo yacniya waxaa in badan daliil uga digaa inaa in qofka daacadnimadu ka muto salatuna saale dadkeeni wanaagsanaa mid ka mida winankiisi ku yidhi aabo adigu marka aad dadka wacdiyo way wadabooyaan dad badan baa marka laakiin culimo badan baa markay wax wacdiyaan aan dadku dareelinta maxaa dhacay waxa uu ku jawaaday inankiisi laysat inaarixatu furla ka naarixati musdaafira aab waxaan ku sheegayaa isku mid ma aha ta barooranaysa la soo kiraysta iyo ta gororantay gabadha ilmaheedu ka dhintay keedi kaliaalahay u ka dhintee gororantay dee waninteedu cerkaasay maraysaa waa ka dhab wanintu waa ka dhab laakiin ta la soo kiraystee bayni kala la barooran jiray ila dadka baroorda waa la soo sida aniga jir arooska dad loogu soo karayso ummadaha qaarkood baa marka la dooranaya dad sooka la weeyayo kid soo karaysa laakiin talacag la la soo karaysay de kii soo karaysay intuu arkayo weeyaan marka aniga waa iga dhakuleyaysaa wacdiga arrimaha oo calaa nashiira calaa nashiira idan markaas wacdigeeda iyo waxsheegeeda iyo waaladeeda waxma anfacaan waa ku dadaalo qalbigeena ku noolaa طاacati rabbiya zaman ikhlaasu kulaa calaa basiira waxaa kalooda ku macnaya calaa cilmi cilm waa aqoon baan u lehay marka dadka wixii aan ugu yeedhay aqoon baan u lehay oo haddii aad dad qofka wax ugu yeedhaysa intaad ugu yeedhaysa waa intaqaana masale keliya aha masalada day galo waxaa dhici doonta haddii aad iqaabka baran karin doonta ibn abatana qofka aayad baan baraya oo aayadda aad aqoonin sooco weji bari maysa mucallim baa tahay qur-aankaad leedahay jidka waan kubaka ma garanaysa si qalabaan baray marka ama gaala soo islaamaysa soo mushee ama mid faasiqa oo leexday aad soo hanuunisee intan aad sheegaysaa in kastaba la ahaatee waa inaad garanayso calaa tafsiir sidaa daraaddeed baa qofku marka uu wax gudbinayo horta waa inuu tasxiix ku sameeyaa wixii uu gudbinayo macnaha musagusa sii saxa oo cid ka saxda u helaa oo wixii uu sheegayay si wanaagsan uu sheegaa oo saxa cilmi waa inuu jiraa calaa cilmi oo jahli hadduu dadka u qaado dadkana wuu basiira labada leedaha labadaa macno weynaan waxaa nuqsada kale ay noqonaysaa meesha kale aayadda isku taagayna alaa wa man itabacani aniga cidda idaacdayba aniga cidda idaacdayba tankaygu saas u weyn aadaabtaa qabaan wada raacay aniga iyo cidda idaacda halkaa waxaa dhammaarna qofka daaciga ah ee dadka ku yeedhaya diinka ilaaha manhajkiisu inuu saxay oo kaga dayanaya nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam laakiin waanaan dawaacayn iyo meesha dadka marinayso cid kalaha ku xidhi umada laakiin rasuulkaa ah ku xidhay sala allahu calay wasalam rasuulkuna dee ilaahay dadku ku xidhay marka taasna waa la bilaabay ana waani tabacna aniga iyo cid ay daacdayba manhajkaa quruxda badan qiimaha baan dadka marinaya taasina aad bay muhiim u tahay oo kooxaysiga waxaa la yidhaha iyo firqadaha wuu ka digayay rasuulka ilaahay sala allahu calayh wasalam ummadii hore yuhuuddii waxay noqotay intaas koob iyo toddobaad nasaaraguna labaiyo toddobaad madanin saddex iyo toddobaad qaybood ay noqonay firqadahaas oo dhami firqa walabadida muslimka waxaa faraarinaa weelaya kala firqaya waxa weeyaan hadigii nabiga ay ka markay sidaama sheegay waxaasoo dhan wuxuu nabadgelayaa cidda haysata wadada aniga iyo asxaabta حسن ما أنا عليه أصحاب تلك النادية إلا تذكر اسم واحد خصها منهج كصحراء إلى هذه السنية أصحاب تشريح معايا marka waa intaa cidda dadkawin markaad dadka ku yeeraysid manhajkada ku yeeraysid manhajkaaga waa mid nooceeda waa mid qawaacan oo kaldaqa sidaad ku yeeraysa waayo waa wacayki marka taasna waa weyn barakallahu hawaanadii salaaxii laga fahmaya dacwadu inaanay keli ku soconayn inay iskaashi ay u baahanta iskaashi bay u baahanta oo ciddii markaa is-aad joogtaaba ay isu gaabsanta dacwada farkeliis qolmartayada falaad daa gacantaa looga gacmood markaad ku maydhaysa wejigu ka dhasbadanay mar mid keliya aad ku maydhay laakiin haddaad far u baxdo tilaa farma far weji ku maydhay ka socon mayso idan iskaashi waa lagu dhaamaa waltakun minkum umma yadcuuna ila alkhayr ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ولتكن منكم أمة ومنظر إلى ذلك قف كلمة وأمة marka waxaad isku daysa agtar cadad mumkin inta u badan ee khayrka aad u kaashan karto inaad u soo ururiso si adigana waxaa gudu galo iyaguna aad faa'iidaystaan dad si haddii nunka ogolaya dadku inay wax isu kaashadaan waxaa la ogolaya dacwada dacwadda la ogolaya loo shiro waa la ogolyahay kooxo loo samaysto dacwadda waa la ogolyahay dhaqaale lagu bixiyo dacwadda waa la ogolyahay inaad u safarto u dhaqdhaqaaq u samayso waxa dadkeenu haystaana maanta waxa weeye iskaashi daqaada meel walba way ku lidanaa xagga iskaashiga laakiin xaggii dacwadda dad badan u furaadada aad soo xoreymadaaku socotaa nin walimadaaku socdaa laakiin haddii la isu geeyo way baa soo baxay markaa kuadu qofkan khayr soco dadkama khayr soco tacaawad na tacaawad waxay aada noqon dadka ducaada inay iskaashadaan inay iskaashadaanoo kan masaajidku wax ka wada kan nama camalku ka wada kan kalena idaacadku ka wada kan kalena waxay intii la yeesho yimaadano waa laabuda min atakaamul la tanaam inaynu samaystirnaa fiicanaa inaan istururayn lahweynaan ba sheegaysa hawshaada daacadu tahay ba sheegaysa oo waxay kala duwan qofku markuu manhajka manhajka markuu wado iyo markuu isagu iswadaan kala duwan markuu qofku isagu iswado ee waxyaabo badan buu diidaya ama waxyaabo badan baa u gooniya laakiin markuu manhajkan iyo xaqa wado dee ciddii la hirgelinaysa wuu kashay si saxa wada marka aan roobaan inta lacan way hoyga iyo kalaakaana in laga daayo wayaan ragga iyo dumarka madaxda iyo raaciyada culimada qaybooda kala duwan diinta ilaah waa laysu kaashtaa kaashtakulgalas sidaas ayaan asxaabku kuwallahi calayhi sidaas ayaan salafna saalix sidaas ayaan dadkii nabaadijta ahaayeen tusaalahay noo aha ee aynu fudaynaynaa saasay ahaayeen isku majaal keliya lagu tulaayo majaalkii si u midha dhalo dadkiina takhasusaan bay kala leeyihin awoodooda sida uu isu kabaya wastaan iyo firawaa iyo nijaar iyo rinjiilaha guriga dhisaya intaasi markay isu yimaadaan guri qurux baa baydhsaa hadduu kale rinjigiisa meel fakaco kale dirigiisa meel fadhiisto kale dhagaxiisa doobadiisa meel fadhiistay guri dhismi maayo marka waa inay arrintaasina aad baynu baraarujinayna ana waa mani tabacan aniga iyo cidda in raaco cidda raacayo rasuulku waa inay jirto iskaashigaasina waa inuu jiro وسبحان الله وفضل كلوي سبحان الله لا بد من الذكر والترقيق waanu meesha jiraa dadka ducaada ama khayrka dadka ugu yeedhay ruuxaaniyaadka waa inay aada ilaadiyaan ruuxaaniyaadka subxaan allah iyadoo fariintii la sheegaya haddana lagu dhex daray tasbiixda iyo dikrigi ee lagu dhex daro waanu jawaabanayay iyo cibaadooyinkii oo qofkan daaciga ah uu sahay weyn sahay weyn qofka daaciya dadka wanaagga ugu yeeraya waana isagu yahay ka ugu horeeya ee tusaalaha u ah subxaan allah habeenkii maalinta nabi maxamed wuxuu noo jiray daacigii ugu weynaa u ahay digri aad u fara badan buu noo tuji oo uu noo jiray adkaar الصلاة والمسار والبين والصوت والمسجد والخلاء يتابعوا ذكر كرتون ذكر روح الله يا صباح كذلك يا الله كذلك كثير من oo liwaa galabti ilaa wax bay kala seexanay kala soo tooso salaatuleil kala kacay marka suuqa la galay marka guriga la galay marka laga baxay subxaan allah tasbiixdii xamd baa inay u badan yihin qofka daaciga waa in ruuxaaniyaadkiisa iyo kulkiisu dhisan tahay waa ruux qawiya uu leeyahay markaasuu shaydaanka ka cararaya markaasaa dadka eh, u imanaya ee isaga soo eeganaya duruubtooda u qaban karaya markaasay sahay ka qaadan karaya subxaana allah watada kale waxa wey maaragta mushrikiinta anigu may mushrikiinta gabanayso dacwadda asaaskeedu waa caqiiday dacwadda asaaskeedu waa caqiida sushoo dhan waxa ku horeeya dadka ugu yeerhaya waxa wey tasxiix alcaqiida waa yeerhaya laakiin baaqayga ay dacwa كده توحيد بقى الصواب توحيد الإله الحق يسكب فلسطين قد الإله الحق يسكب فلسطين حقوق يقرر كويس وروس كويس لكنها طيب عرض الإله الحق يسكب فلسطين والتوحيد يقرر وشرك ينادو يقرأها حكم تراه الرضا دعوها عبادها حكم تنادو لأنه قال أن الشيء سبحانه المشركين in loo eego shayga la wado ee khiyaana laga ilaaliyo istusnimada iyo sumcad iyo ismaqashin in laga ilaaliyo inuu noqdo tawxiidkii khaaliska ahaa fi dacwada samaa rususha dacwadooda dhan waxay ka bilaabayeen tawxiidka ayay ka bilaabayeen markaa sideeda waqfadood ayaa shan iyo labaatankaa daqiiqa maraca ah aayadda dhabarkeena ku qoran ee ciwaanka oo ah dadwadani kulankan isaga intaasaa iga muuqatay ilaahay waxaan ka baryayaa aniga hiyadiinaba inuu nagu wada soco waxaynu isu sheegayno nafteeda iyo xoolaheeda iyo waktigeeda inay dacwada u isticmaalo ilaahay inoo sino noo barakay laga aqbalo ayaa ilaahay ka baryayaa qaala maa kullu wastafu llah asalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakatu يا رسول الله وقدوتنا أبدا ذلتنا يا رسول الله يا رسول الله وقدوتنا لن نتعى الغرب يدنسنا